bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii labaatan iyo toddobaad ee ka mid ah min anubda azakiya fi alqawaacid alasliya <clears throat> intana guda gelin meesha xalay waa asmaau sharطi naxw اladi wاlistifhaam waa khata madbacya kolley anugu soo waaye jawaabta idinku aad keenaysaan mooye alladii oo ismu shardi ah kutub lua waladab waan ka weynay marka inay khalad madbaca tahay ayaan u malaynaya maxaad idinku soo aragteen xayaakumullah xayaakumullah marka waa asmaau shari wاlistifhaami kaman wama saasay ku saxan tahay kelimadu laakiin alladidaas waa khaa ayb <clears throat> faa'ida lishaafici raximah اllahu tacaala cibaarataan waxaynu ku soo jiray fasalkii ama baabkii muhiimka ahaa ee ku saabsanaa cumuumkii iyo khusuuskii dabayaaqadii masaa'il اlcumuum ayaanu ku soo jiray wuxuu ihi lishaafici raximah اllahu tacaala shaafici waxa u ahaaday cibaarataani laba weedhood ayuu imaamku leeyahay ixdaahumaa midood tarku اlistibsaali fii waqaaci اlaxwaali tunazalu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaal wاthaaniyatu taslabaadna waqaa'icu اlaxwaali ida taطaraqa ilayhi اlاxtimaalu kasaha hawba اlijmaali wasaqطa biha alistidlaal labadaa qaacido labadaa cibaara laga soogo imaam shaafic raxmat ullahi tacaala caleyh labada cibaaraba nas cad oo ku yimid kutubtiisa hadda madbuucad ee la arkay ma jiraan laakiin aimatu shaaficiya usuuliyiin iyo fuqaho iyo khayrkoodba madaahibta kale maalikiyo xanaabilo iyo xanafiyaba way ka soo guuriyaan shaafici labada nasba way ka soo guurshaan khaasatan qaacidada hore way ka soo guuriyaan marka imaamkuna qowlkiisu waa wuxuu kutubtiisa ku qoray ama uu yeedhiyey aw aftaa bihi intuba haddee madhabkiisa weye keliya marka ma uu noqonayo madhabkiisu wixii kitaab lagu arkay keliya maehe in munaadaraadkiisii iyo doodihiisii iyo fataawidiba ay ku timid baa dhici karta ka hadal maqtuuca oo mansuuso shaafici leeyahay ayaa loo soo guuriyaa qaacidada hore waa qaacida mujmaca cala taxqiiq qaacida ijmaaciya weeye wax khilaaf oo muxaqaqa kuma jiro khilaafaadka la soo guuriyo waa khilaafaad iska istimbaai ah khilaafkuna istinbaad laguma suga naqli baa lagu suga abu xaniife oo mas'alo iyo farac ka mida ah min furuuci اlqaacida ka bixiyey jawaab khilaafsan qaacidadaa la arkay kadib baa lasku dayay in khilaaf la sugo waa khaa middaa iyada ah ayib marka qaacidu sidaas abka waa qaacida ijmaaciya dad aan madhabaan xujaysanin oon furuucdeedii usuusheeda sidaa ku wadin ma jiro juز'iyaad la khilaafay muqtada qaacida way jirta loona khilaafay liadila khaarijiya iyo qaraa'in kale marka la odhan maayo xanafiya khilaafsan khilaafkaasi muxaqaq ma tarku listifsaal faahfaahintoo laga tago fii waqaa'i alaxwaal dhacdooyinka xaaladahooda tunazalu waxaa la dejinayaa yunazalu baana inta badan u badan ayb tarkiga yunazalu tarkiga laga soo qaadi mansilata alcumuumi fi lmaqaal caam qawli oo kala loola dhaqmahaya qaacidoo warkeeda waxaa weeye suubanaha sal lay salam ayaa dhacda la weydiinaya dhacdo ayaa xukumkeedii la weydiin dhacdadaas oo dhowr qaab u dhici karta intaasoo wej bay u dhici kartaa dhacdadii intaasoo wej u dhici karto intaasoo qaab noqon karta ayaa nabiga xukumkeeda la weydiin markaasuu nabiga isagoon faahfaahin saa'ilka weydiinin ayuu xukum ridahayaa xukumkaasi uu riday jawaabtaas waxaan leenaha waa jawaab caama tacumu jamiica axwaali اlwaaqica dhacdadii su-aasha nabiga laga weydiiyey wejigay dooni ha u dhacdee jawaabtu nabigu way taabanaysaa xukumkiina way caddaysa saasaa loo jeeda wax kale maaha tarku اlistifsaal fii waqaaci اlacyaan iyo fii waqaa'i اlaxwaal waa inu isku mid waaqicadii iyo dhacdadii dhacday ee nebiga la weydiiyey ee uusan faahfaahinin su-aalla uun ka soo celin jawaabtu ka bixiyey waxaan ka soo qaadaynaa khaasba ha noqoto fi lafd waxaan ka soo qaada inay tahay caam waana ashaddu اlmasaa'il baa la yidhaahdaayo takhsiisu اlcaami waa sahal laakiin tacmiimu اlkhaas shaygii khaaska in la camimo waa dhib badan ya tana ka mida jawaabta nebigoo koobnayd ayaa caam loo bedelaya caamkan hadda waa caam macnawi ee ma ah kii lafdiga ahaa jawaabtii khaaska ahayd ayaa macno ahaan la camimayaa macno ahaan baa la ballaarhinayaa qawli ha noqdo jawaabta nabig sal slam laakiin lafdiga qawliga waa inuu yahay lafdi ee cumuum ku jiro adawaatlcumuumna waad soo marteen ayb cinda alkuufi oo abu xaniifa loo tiriyo haddaan khilaafka xaqiijino dhan wuu jiraa wuxuu yidhi asagu qabaa waa mujmal jawaabta nabigu uu ka bixiyey xaaladahaas waaqacda uu ka bixiyey jawaab caba ma noqon karto ma caddo waxaa dhici karta ila nebigu inuu ogaa saa'ilku xaqiiqadu weydiiyey iyo xaaladiisa biwaxyin aw biilhaamin inuu ogaa jawaabta nabigu waa khaas laakiin xaaladaha ay ku dhacday ee waaqicada lama garanayo waa laga joogsanaya ilaa daliil khaarija uu yimaado say bal u caddaato amilo dhowra aan ka keenno miaalka caankeed kutub usul caanka ku ah waa xadiidkii khaylaan ibnu salama athaqafi ee nabiga u yimid asagoo qaba toban dumar ah buu soo islaamay saxaabiga toban dumar asagoo qaba soo islaamay nabi allahu hadde maxaan sameeya amsik arbacan wa faariq saa'irahunna afar ka mida la hadh tobankaa gabdhood inta kalena fasax baa la yidhi waa furan yihiin idan waaqacdu waa maxay waa wadaad qaba toban dumar asagoo qaba ku soo islaamay haadihi alwaaqica waa waqaacu اlaxwaal waa dhacdadaasi nabiga su-aasha laga weydiinayo waxay u dhici kartaa tobanka dumarkaba inu isku mar guursada way dhici kartaa inay kala dambeeyeen way dhici kartaa in ay muratab ahaayeen inay isku mar ahaayeen kuwan dambe uu doonanaya afarta tahay kuwii horreeyey inay yihiin kuwii dambe inay yihiin inay isku dhafan yihiin laba hore iyo laba dambe yihiin intu waa maxay waa dhacdooyin muxtamil ah intaasoo wej bay xaaladdu noqon kartaa nabiga isagoon saxaabigii faahfaahin weydiinin ayuu wuxuu yidhi amsig arbacan ama mutaqadimaad ka noqdeen ama muta'akhiraadka ha noqdeen ama kuwii dhaxla ka soo kordhay ha noqdeen ama islamarba isla guurso waxay dooniba ha noqoto qushigeedee waxaanu ku leenahay amsig arbacan wafaariq saa'irahunna jawaabtan nabigee amsig arbacan waxaan ka soo qaadaynaa wafaariq saa'irahunna ka lafdin caam waa caam taabanhaya jamiic alaxwaal oo waa maxay hadday kala horeeyeen iyo hadday kala dambeeyeen iyo hadday isku mar ahaayeenba intuba afartaa doontaad ka dooran kartaa way macnuhu lianna aljawaab waa mucaadun fi suaal waa mucaadun fi su'aal maxalulkhilaafku hadduu khilaaf jirana waxaa weeye waa marka aan qarina tusin nabigu inuu og yahay xaqiiqat alwaaqica haddii qarino ay muuqato in nabigu og yahay xaalat saa'il iyo waaqicadiisa iyo abcaadeeda iyo inta qaabay u dhacdayba uu ka warqabo marka iyadaa cumuum kuma jiro waa marka nabigu asagoon istibsaal weydiinin uu xukumka rido miaal kale ayrudylmi fayruus addaylami ayaa u yimid saxaabi kale cafwan qays ibnu xaarit aan dhaho ayaa u yimid nabiga asagoo sideed dumara qaba waxaa lagu yidhi intanna siidaa afarna ka dooro fayruz daylima isagoo laba gabdhoodoo waa qabo soo islaam wadaadkii yamaniga ahay kadibna waagii dambe aswad alcanasina dili jiray nabigu wuxuu yidhi labada gabdhood taa doonto dooro tii horraysa miyaa laba gabdhoodoo walaala ah wey meher laguma jamcin karo ma baad wada guursata nabigu ma dhihin oo markaa ay labaduba isla boraan mise tubaa horraysatona waa dambaysa oo la yidhaahda tii horraysa ayaa meherkeedu sugan yahay tii dambaysayna waa ka kac midna ma kaaqna wuxuu waxoo dhan ha u bixin ehe ikhtar ayihima shita midaa doonto ka dooro ayuu ku yidhi <clears throat> waxaa kaloo shaafici u daliishadeen qaacidada gabadhii dhabarfuranka uu ku dhacay kadibna uu nabigu uti nabi allow saasaa igu dhacday xilligii salaadii waxoo dhan dhiiggi waa socda maxaan sameeya wuxuu yidhi nabigu sal ly slam salaada ka tag qadra alayaam alatii kunti taxiidiin salaadda jooji ha tukanin maalmihii aad dhiigga heli jirtay maalmahaasi xaa'ida iska soo qaad dhiiggu haba iska socda dhabar furanka ahe maalmaha markay ku dhaaftoy ku gudubto iska soo qaad inaad daahiro tahay oo salaadihii tuko oo soon oo wadaadkaad ha kuu galmoodo daahiraad tahay dhiiggan socdo qulqulahayar dhabar furan weeye waxba laga soo qaadi maayo shaafici waxay yidhaahdeen waxaa ku jira tarkul istibsaal nabigu ma weydiinna mustaxadadaas u kaadiyo dhiiggan kala socdo qulqulaya ah ma kala soocaysaa oo qayb madow oo xoog badan ma oo dhiig ah kii dhiiggii caadada ha laga dhigo mid cado asaleelaa ama jeecsan ma leeyahay oon dhabar fur ka dhigno lam yastafsil muxuu yidhi uun ha fiiriso maalmihay caadada heli jirtay ha iska soo qaado xaa'ido wixii kalena ha isku xukunto mustaxaad saa darteed marka waxay dhn waxaa la caadada tuqadamu cala atamyiiz dhiigga xataa hadday kala soocayso macna laga soo qaadi maayo waa wejmun wejhu shaaficiyo xoog badan laakiin sida muctamadka agtooda waxaa weeye kala soocidda iyo caadada waxaa la hormarin tamyiizka lianna dam alxaydi damun asad yucraf waxaa ka mid a ah adilada ay u deliishadeen xanaabiladu iyo maalikiyadu qaacidada furuucday hoosgeliyeen wadaadkii madaniga ahaa ee dilay islaantii nabiga cayday ruux walboo nabiga caayay waa la dilayaa ustutiiba aw lam yustatab madaxa la qaadi waxbana la weydiin mahay yidhahdeen maxaa jira nabiga mxuu ahaa xadiidkiisoo qabta alashhadu ana damaha hadar waxay leeyihiin tarkulistifsaal baa ku jira markuu nabi allo way ku cayday markaan jooji warkaa idhaa nabigaha caayayna way diiday kadibna baa cogya beerkaan harsaday aakhiran u diray nabigu ma dhihin bay dheen xanaabiliya maalikiyo hal qulta laha hal istatabtaha aw lam tastatib xujada maku quntay shubhadii maka dhammaysay afaaraha nabigu ma geli muxuu yihi alashhadu ana dam hadar nin walboo nabiga wax ka sheegoo caaya in la dila waa waajib ayib istutiba aw lam yustatab bay leeyihin halkaasay la mareen xanaabiladu masaailkay u daliishadeen khaasatan sheikhulislam ibnu teymiya iyo raggiisu qaacida waxaa ka mid a ah, ibnu teymiya wuxuu qabaa raxmat ullahi tacaala calayh hurdada khayru muctaadada ah hurdada aan midii la yaqaanay ahayn duhurkii midda la sexan jiray de la khuurin jira aan ahayn ee dhiidku qulqulahayay ee qayluulada iyo middan habeenka loo dhardhigta aan ahayn ee masaaidka adoo jooga aad bundurxsato ama aad isyar turtoy kaa haadood seexato kadibna aqimidda aad ku soo boodto adoo jiifa daad doonta si fiican baad u khurisid oo cumaadu ha dhacdo oo koofiyaddu ha dhacdo oo kiyaaluhu ha faniino oo khuri haddaad rabto hurdada khayru muctaadada ah waxay yidhahdeen xanaabilo weysada ma jebiso khaasatan mutaakhiriintooda ibnu taymiya ardadiisaa waxay yidhahdeen xadiidkaa u daliila xadiidka sunanka iyo saxeenka ku jiray ee saxaabada nebi maxamed habeen cisho a sugay markaasuu nabigu soo dahay way seexdeen masaajidka isdaadiyeen haddana way tooseen nabigu weli ma yimid maya haddana waa geliyeen nabiga ma yimid maya waa ku noqdeen markii dambe nabigu yimid oo la aqimay kulli way soo kakaceen salaadana waa tukadeen wax weysaystayna ma jiro xadiidkuna waa saxiix nabigu ma dhihin bay dheheen lam yastafsil hurdada ma ku dheeraateen ma khuuriseen masalkaad baryaha dhulka ku hayseen ma caatoaad aydeen iyo niman qaqlabsan ma kuwo burbuuran baad ahaydeen biyo meesha ma ka jiraan ma soo weyse ka waxaas dhamnigu ama bixin tarkul istibsaal في وقاء الأحواaل يuنزل maنزلة الcmم في المقاaل halkaasay la mareen أmا hurdada iyadoo caadiga muctaadada nas gooni ah reebay dhan la baxay halkaasay la mareen masaaئilkay geliyeen bukhaarي iyo iبnu تaymiye iyo muxadiثiin badanna waxaa ka mid a xadiidkii في الصaحيiح ad garanaysaan وفي الsunan nabiga waxaa la weydiiyey naba allow jiir baa suba ku dhacay maxaan samaynaa asaga iyo inta agagaarkiisa isla qaadoo xoora buuri walam yastafsil subagu mxuu ahaa ma dhalaalsanaa oo ma dureeru ahaa miyuu fadhiyey jiirku aad buu u dhex qaaday mise meel buu iska dhex fadhiistoo ku nafbaxay ma ku saxarooday oo ma ku kaajay oo dhogortiisii ma ku kala baxday mise nabig waxba ma wey wuxuu idhi fudhaalka geliya ama qudaha ku qaado oo la tuura asagii wax agaarkiisa ah waxay u deliishadeen xadiidkaas maayacaadka iyo dureeraha aan biyaha ka ahayn laa yatanajas xataa yataayar caanaha subaga batroolka saliidaha waxa dureeroo dhan ee nijaaso ku dhacdo ma nijaasoba ilaa uu isbedelo lianna nabigaa la weydiiye walam yastafsil muxuu yidhi ulquuha wamaa xawlaha waad fahanteen baan u malay intaasoo xaaluna subag dhalaashan buu noqon karay mid ofiixsan mid fadhiyuu noqon karay jiirku intuu dhexqaado ku rafto iyo gees ku dhiman karay fiiduu kaga dhiman karay intaasoo xaaladoo jirta asagii baaba kala raaci karay maca dhagortiisii iyo wixiisii uu ku saxaroon karay ilinjiir waa taqaanaa saasuu saalla u daadaya sida arigi baas weeye waxaasoo dhan nabigu ma weydiinin bay leeyihin lam yastafsil can tilka alaxwaal fanactabir aljawaab caaman fii xukmi tilka alwaqaa'ic tilka alaxwaal oo dhanba muhimaddu waxa jawaabta nabi maxamed caam baan ka dhigaynaa fii xukmi alxaalaati jamiican marka amilo badan ayaa laga keenaa intaa aan iskaga dayn dhib ma laha qaacidadaas marka waa sida qaacida meelo badan bay marka ku gelaysa ayb middan labaad ayadu soo ma aha middan labaad way dhib yartaa ayadu waqaa'icu laxwaal waa tii hadda waaqaco dhacday cayn dhacday idaa taaraqa ilayha alixtimaal hadduu ixtimaal ku yimaado kasaaha waaqicadii wuxuu ixtimaalka huwinayaa hawb alijmaali duuduubnaan maradeed bimacnaa macahii baan caddaanaynin hadday sidaa noqoto wasaqaa biha waxaa ku dhacahayo way ixtimaalaadkii wasaqaa bihi baana ka fiican dhiba ma laha haddaan doono ixtimaalaadkaan u celinayna wasaqaa biha ay alistidlaal daliilka in la daliishado ayaa ku dhacahay marka way isku maandhaafeen fuqahadu ama usuuliyiintooda niman waxay yidhaahdeen qaacidadu hore iyo tan way iska hor imanayaan nimanna waxay dheheen maya waa laba kale xaalo midna waa qaaciday axwaashay khusaysaa midna daliilkay khusaysaa niman waxay dheheen maye midna waa ixtimaalun fii maxalli اlxukmi midna waa ixtimaalun fii daliili اlxukmi marka qaraafitiisa isagu qraafi kutubtiisa nafaa'iska iyo ciqd اlmanduumka iyo tanqiixu اlfusuulka iyo kutubtiisa wuxuu maraa qaacidor waxay khusaysaa waaqicada qaacida hore ayadu waxay khusaysaa waaqicada ixtimaalaad baa ku jira dhacdadan intaasoo weji bay noqon kartaa marka waxaa leeyahay waa tarku اlistifsaal fii maqaami اlixtimaal aw fii waqaaci اlaxwaal yunazalu manzilaة اlcummi fi اlmaqaal amaa tan dambe waxay khusaysaa daliilkii baa ixtimaal ku jira daliilkii baan caddayn dalaaladiisi cala اlxukmi marka waa ixtimaalun fi اdaliil oo qaacidada dambe ah iyo ixtimaal ixtimaalaat mutacadida fii maxali daliil oo waaqicadi ah ulquha wamaa xawla wa xukunka nebi maxamed xaggee qabanaya jiir suba ku dhacay oo wuxuu doonaba intaasoo qaab noqon kara idan ixtimaalku wuxuu ku jiraa waaqicada kuma jiro hadalka nabiga waa cadyahay hadalka nabiga xukumka ah wuu iska cadyahay ixtimaal kuma jiro tuura ayada iyo wixii agaarkeeda isla tuuraa layidhi laa ixtimaala fi daliil ixtimaalku wuxuu ku jiraa ta hore waaqicadii dhacdadii nabiga la weydiiyey ma fahanteen tan dambe laakiin waa maxay ixtimaalku wuxuu ku jiraa daliilka qudhigiisa daliilka qudhigiisa ayib markaas ayaa leeyahy daliilku ixtimaal baa galay saqata bihi اlistidlaal saa darteed wadaadda waxay ka cabiraan tan dambe waاdaliilu ida dakhala calayhi اlاxtimaal saqطa bihi اlاstidlaal daliilku hadduu ixtimaal galo in la deliishado way dhacaysaa lanna shardu daliil waanu soo sheegay dhowr goor an yakuuna sariixan fii dilaalatihi aw ظaahiran fii madluulihi haddaan mar duhuurna jirin saraaxana jirin hadda waa ixtimaal mutasaawi ama mutaqaarib ah idan waa la tuurahaya waxay ku miaaliyaan intaana marka bixin saxaabigii isagoo xajinaya oo muxrima hashiisii ka faniinay kadibna qoorta qoorta ka jabay ee saa ku dhintay nabigu wuxuu idhi mxuu ahaa labadiisii marood ku kafna labadii mare ee ixraamkayd ku kafna ayb madaxana yaan laga daboolin fainahu yubcau mulabiyan ywma alqiyaama hadaha daliilkiibaa ixtimaal ku jira markaan fiirino waaqicada la fiiriyo waa qadiyad khaas oo dhacday qadiyad khaasa oo saxaabiga qabsato oo nebigu ninkan ma aragtaan haa madaxiisana yaan la saarinoo muxrim madaxa looma ogolayn raggaan ka hadlayna dumarka iyagu waa iska xijaabanayaan ragga madaxiisa muxrimka wax lama saaro labadii dhudoodee uu watay caddayda baftadeed waxaa layaa laga siibin asagoo aakhira talbiyeysan baa la saarhaya saa markaan eegno waa xugum khaas ku ah wadaadkan marka la fiiriyo tacliilka fa innahu yubcau mulabiyan yowma alqiyaama waa maxay muxrum dhintay weeye muxrum walboo dhintayna asagoo luxumya baa ka soo bixi war maya ninkana xukumka laga fainahu baa la yidhi fainakum lama dhihin iyo faina almuxrimiin lama dhihin asaga xukunkiisaa la cileeyey nabi allow maxaan dharka looga siibaynin madaxiisana aan loo daboolaynin fainahum yubcauun walabiya yowma alqiyaama in hawshiisa lala wadaaga marka la fiiriyo muxrimiin iyo xujaaj oo dhan baa soo geli kara markaan macnaha eegno xukumka la sheegay iyo qaabka loo celiyey asaga loogu dhejiyey marka la fiiriyana he waxaa ka soo baxaya asagu inuu khaas ku yahay waa ixtimaalun fi daliil kaasoo kale marka lama xujaysan karo waa mujmal ilaa uu yimaad daliil khaarij ah oo caddeeya ijmaalka meesha ka saara ama qariino kale ama daliil kale la helo idan midaasoo kale ayay marka adgu ku miaaliyeen murun baana ka taagan almihim wadaadku wuxuu ihi wa axsanu jamcin baynahuma bayna alqaacidatayn kee hadda waa laisku hayaa waa laisku hayaa laakiin xanaabili iyo maalikiya miaal oga dhiga xadiidka kan dambe ayb tarku istisaal meesha ma taallo tarku istisaal xadiidka kuma jiro waa maxay nabigu wuxuu isagaa amarka bixiyeyba wax la weydiiyey waaqicu ka warramina ma jiraan waaqicadana wujuub badan dhici karto waa hal waaqico nabigu xugum saaray ee xukunka ma camimaynaa cilatihi mise waa qaasirun fii maxalihi walcilatu laa tatacadda maxala huna labadan baan isku haynaa cillada in la camimo iyo in qaasiran laga dhigo ayb waxaa dhici karta in ninkaa nabigu saa u yidhi liikhlaasihi wa sidqii dadku wax dheer yahay waa nin mukhlisa oo saadiqa oo meel dheer ka yimid dadku dadku isku mid ma aha inuu nabigu u maagay baa dhici karta cilada inaan camimnaa dhici karta lafdi camam mar haddaanan haynin waxaan isku hayna waa maxay cilada aan jiidna iyo ma jiidana meesheeda aan ku dayno ila lafdi camam meesha ma yaalla ayib marka saasay oga dhigaan wadaadaha la yidhaahdo xanaabiladii maalikiyadu qarafi baana miaal oga dhiga wadaadda waxay dhaheen qaabka wadaadaha u kaa qaaday ee yidhi qaacidada hore waxay khusaysaa ixtimaal waaqacada ku yimid tan dambana waxay khusaysaa ixtimaal daliilka qudhigiisa ku yimid niman kale waxay dheh aan kala qaadne toore waxay khusaysaa markii lafdi nabi maxamed lahayo waaqicaan nabiga la weydiiyey lafdi buu kaga jawaabay marka waa tarkulistifsaal tarkulistifsaal markaa nabiga weerhtiisa aan lahayninna waa midan ay dhaheen dambe ah baطla bihi اlistidlaal waaxsanu jamcin baynahuma bayna alqaacidatayn kulmin iyo sukeenida sukeen labada qaacida midka u wanagsan waa qowlu sheikhina shaykhu اlislaam shaykh اlislaam cafwan albulqini straadin albulqini raximah اllahu tacaala kitaabku ku yidhi ma ima suura gelin intaan fiirin kara waan fiiriyey saasuu u sheegaa muxuu ahaay mutaahiriinta shaafici o dhan u sheegaan laakiin kutubtiisii uun mafquudada ahayd ama maqduudadii ba laga yaba inu ku sheegay leanno boqol kitaab ka wax ku dhow buu qoray wuxuu dhammaystirana toban gaari maayaan wuxuu dhammaystir ataa toban ma gaarhayaan ayb marka wuu cilmi badnaayo kitaab walba markuu dha aad waqtiisuu u waday istiraad ogu wadiy baxi baa waktu ka dhammaanaya kadibna asagoon dhammayn ka dhaminaya baa la sheegaa wadadana waxay dheen wuu mashaaqil badnaa aroortii ilaa duhurka duruus buu akhrii jiray bacad duhur ilaa casrigan duruus buu akhrii jiray casarkii ilaa maarka labadaa saac buu yarnasan jiray labada saacna wuxuu samayn jiray fataawida u timaada ayuu ka jawaabi jiray goormo markay wax alifaaba ama kitaab dhammaystira ayib si kastaba noqotee waxaa weeye wuxuu yidhi ana alula ina alula qaacidada hore waxay ku saabsan tahay fii ma kaana fiihi lafdun lishaaric lafdi shaarica marka la hayo oo nabiga weerhtiisa la hayo yay khusaysaa naxwu amsik arbacan wafaariq saa'irahuna fii xadiidi khaylaan wa ina ahaaniyata qaacidada labaadna fii ma hay bay ku saabsantahay laysa fiihi lafd lshaaric naxو qowli raawi uu yidhi qaضىa bishufcati liljaar jaarkaani ma shariigibaa ma deriski caadigahaaba ayb tan ayaa marka xalwa inaga soo maray alxujaةu fi اlxikaaya cinda اlmuxaqiqiin eh, min اlusuuliyiin shaaficina ay soo yidhaahdeen alxujaةu eh, fi اlmaxki maxkigana ma hayno ayb marka taana xalaan soo maray sida asagoo istaajdulbalqina yidhi sibkiba asaguna yidhi asfahani wadaadka shamduni asfahani kitaabkiisa sharx eh, almaxsuulla saasuu ku yidhaahdaa marka tafriiqa aniga waxaa ila wanaagsan qaraafi tafriiq qaraafi baa macquul ah lannu midan waa mukhtalaf midan aad leedahay qadaa bishubcat biljiwaar saxaabigii raawiga ahaa ee luqawiga ahaa ee qur-aanka yaqaanee diinta yaqaanee hawshana goobjooga ahaabaa soo guuriyey lafdi cumuum faa'iideynaya marka inaad ka dhigta mujmal waxaa weeye xoogow waa tilaabo dheere wey aan iskaga tagnay qaacida qaacida muhiima labada qaacidaba iska ogaada ixtimaalku waa un laba mid ka mid ah inuu musaawi noqdo oo labada ixtimaalba ay siman yihiin iyo inay kale xoog badan yihiin ixtimaalka daciifka ah lama ictibaariyo sidiisuba leanna daahirka ixtimaal baa ku jira lafdiga daahirka ixtimaal baa ku jira caamka ixtimaal baa ku jira mulaqa ixtimaal baa ku jira marka adila ixtimaalka lama ictibaariyo laakiin hadday ixtimaalaadku siman yihiin ama isku dhow yihiin markaasi daliilku waa ku dhacaya lamana xujaysanayo ilaa aad cadayso ilaa aad daliil khaarija ah aad cadayso axadulixtimaalaat aad rajaxdo marka qaacida hore dambe uun waxaad ka soo qaadataa ixtimaalku hadduu daliilka galo waxaa loo jeeda alixtimaal almusaawi aw اlاxtimaal almutaqaarib ixtimaalka siman ama isku dhow ee ishkaalka keeni kara ama ijmaalka keeni kara ama ixtimaalka mujarad اlاxtimaal looma jeedo lanno daliil daahir ama danni ah oo ixtimaal ka maran ayaaban jirinba wuxuu u gudbay haddii caam la soo bartay takhsiiski atakhsiis wuxuu hi sheekhu waa qasru اlcaami lafdiga caamka oo lagu gaabiyo fii bacdi ma yatanaawaluhu afraadu qaadanaya xambaarinaya barhkood walow calaa waaxidin ba ha lagu soo rabay si loo khasisahaye khulaasadu takhsiisku cinda اlistilaaxiyiin usuuliyin waa qasru اlcaami calaa bacdi afraadihi bidaliil waa khulaasadu waa intaa qasru اlcaam lafdiga caamka ood ku gooniyashod ku soo ururiso calaa bacdi afraadihi afraadda gudogelaysa barhkeed lidaliilin laakiin waa in daliil la helo haddii kale lafdiga caamkaha wixii oo dhan matala waxaan ku idhi soomaali waxaad aragtaba toban shilisii baan ku ama boqol dolar u dhiib lafdiga muxuu caam ku yahay nin walbo soomaaliya oo magacaa sheegta inaad tobanka u dhiibto haddaad tirahdo soomaali wixii reer koonfureeda keliyaan u dhiibayaa reer galbeed iyo reer waqooyi iyo reer mudug horaanba niman dhib badan baan shilin siin mahayo maxaad samaysay hadalkii waad ku ciyaartay hadal guud baa laguu dhiibay oo nin walbo laga helay tilmaanta uu soo gelayo haddii laakiin daliil aad hayso uu ninkii ku amray yidhi soomaali waxaad aragto u dhiib la soco hadda nimankaas iga ilaali qolyaha hadda aan sheegay iga ilaali bui maxaad haysataa inaad koonfur keliya u dhiibto maxad u haysataa daliil soo reebay oo wax ka soo gooyey lafdigii hore ee ballaadhnaa khulaasadu marka waa qasrulcaami calaa bacdi afraadihi lidaliil hadduusan daliil jirin waa talacub bidiin wtalacub bilalfaad iska ilaali tiibuu sheekhu ka hadla wuxuu ku yidhi waa qasru lcaami fii bacdi maa yatanaawaluhu wuxuu camimahaya barhkii oo afraadi loo jeedo walow calaa waaxidin taana wuxuu ku tilmaamahayaa sida lafdiga caamka loo khasisahay waxaa laga soo reebi karaa marka dambe hal fardi oo xukumkii caamka uu ka hadhayo inta kalena ay ka baxayso waana masale la isku hayo wadaado badan ay diidan yihiin oo ay leeyihiin u yaraana waa inuu nis soo hadho ama agariye ay soo hadho waxaan ku uhi maalan c awlaadda cabdulaahi toban toban sii baan ku idhi intooda culummada ah toban buu dhalay maalan sagaal baa jaahili noqota caamo maxaa ka soo hadhay idan lacagti siin halkan baad u dhiibi lafdiga caamka maxaa ka soo hadhay acطi awlaadda mm, bani cabdilaahi baan ku idhi waxaad waxaynu soo marray ismiga mufradka ama ismu jinsiga haddii loo idlaafay ilaa macrifa yacum jamiica abnaa'i cabdillahi baa meesha soo galay markaas waxaad tidhi si intooda culummada ah idan صifadaasi waa mukhasisa lilafd اlcaam waa mukhasasaadka mutasilka waanu gaari doonaa idan markii la fiiriye waaqaca loo yimid cabdulayax wiilashihiisii waxaa la helay toban nin bay noqdeen tobankii sagaal waa caamo hal nin baa caalimka ah lacagtii yaa la siin lafdiga caamka maxaa ka soo hadhay waaxid walow waaxidkaas ujeedaa halba ha ka soo hadhay asagaasaa xukumkii la marinhaya intii kalena waa laga saaro dee lafdi daliilka wax khasay baa la hadhay wey kaasaa la hadhay oo meesha ka saaray ilaa idaa kaana inuu yahba mooyeen daliilka caamka ah ee takhsiisku ku yimid siiqata jamcin wa naxwihi siiqa jamac xalaynu soo marray hadday tahay iyo wixii la halmaala ayagu ma iyadu ma banaana intii la khasiso in hal laga soo reebo maxaa yeele jamcu waxaa la rabaa aqaluhu xalaynu soo maraynay ad caawaraba sheekhu wuu keenayaay waa caqalu jamci waa saddex ama waa labo iyo ka badan marka waaxid waxaa diidaya laba daliil baa diidaya cumuumkii hore iyo siiqadoo siiqatu jamcinba ah oo asaalata min xayu alwadci lugawi keenta saddex iyo ka badan ama laba iyo ka badan marka markaasoo kale socon wanaxwi wuxuu ku tilmaamaya asmaa ljumuuc siiqatu jamcin jamcu dukrsaalimi muanadkii iyo wixii la halmaala wanaxwina asmaa ljumuucda caadiga ahayd ka qowmin warahatin wa khaylin iyo ilaa akhirihi iyo wanisa iyo wixii la halmaala iyo ulihi haddi wixii la ilxaaqinayay buu u jeedaa ama waa siiqatu jamcin wanaxwihi oo min asmaa ljumuc min asmaa ljumuc oo maxaad u diiday faina aqala ljamci jamac waxaa u yar alaaثaة biاlwadci saddex baa u yar marka lafdi caama oo siiqatu jamcina intii la khasiso lagama soo reebi karo waaxid waa in xooguu tulid ah oo kadin ah laga soo reebo si aan siiqadii jamca loogu ciyaarin maa lam yakun hadduusan ahayn jamca aan sheegayno jamca karatin weliba jamca kara hadduusan ahayn weliba ka sii daran oo haddee saddex hadda wuu dhaafayaa wey markaan leenahay saddex iyo wax la mid ah waa markuu jamcu uusahayn jamcu kara uusan ahayn jamcu kara wuxuu ka bilowdaa ko iyo toban iyo wixii ka badan jumuucu lqilaad ka soo reebi kartaa weeye ilaa saddex ayib famadluuluhu madluulu jamci اlkahra taas alfiyada lagu bartaa ee carabiyada aniga hadda ay weydiin maysaan famadluuluhu jumuuc اlkahra waxay tustaa maa zaada calىa casharatin koo iyo toban iyo wixii ka badan ayb jumuucul qilaha ayaa koobanoo haddee laba qaybood ah shan qaybood shan buu noqda waa taqaanaan jumuucu tasxiixi kaad u taqaaneen jumuucu tasxiixi oo jamcu saalimki iyo maanussaalimki oo waax ah mudakrusaalimki maanussaalimki sidiisuba waa jamcu qila jamcu qila saddex iyo ka badan buu ku dhacaa kaasoo kale haddii takhsiis la geliy waa ka soo reebi karaa ilaa saddex hal ha gaadhsiinin kusoo ilaya kaana siiqata jamcin ilaa saddex baan ka soo reebi karraa haddaad qabtay maaliki ahaan aqaluljamci waa inaanna ilaa labo baan ka soo reebi karaa laakiin hadduusan ahayn jamcu qila oo jamcu karo yahay isagu waxaa weeye ko toban iyo ka badan baa lagaa rabaa lanna cumuumka sukadii siiqadan siiqatu jamciga kataraha diidaysa takiiska inaad la gaadho waaxid iyo talaata aad la gaadho jumuucda kale ee marka qaybta intaanan ka tegin waaxda labaad jumuuc taصxiix waa jumuuc qila kulligeedba jumuuc tagsiir afar ka mid a afar mxuu ahaaye miisaan oo ka mid ah ama afar sar oo ka mid a waxaad dhihi jirteen baa iyaguna ku yimaada jamcu qila ah jamcu qila ah marka afcil afcil wuxuu ku yimaada ka anfus anfus oo kale waa jamcu qila maxay yahay tii kale labtirkeedu afcaal afcaal labtirkeedu ay labtirkeedu waa jamcu qila afcil iyo afcaal iyo acil acila ayadna waa jamcu qila midda afraadna ficla weeye ficlatun ka sibyatin afartaasaa jumuucu qila ah waa jumuucu tagsiir oo jumuucu qilo ah kii hore igu dar ahaa jumuucu tasxiix shantaasa waxay noqdaan jumuucu اlqila ayib afcilatun wa afcilati waficlati laa yucrafu اladna min acadadi bay ay sheegi jireen marka aan iskaga tagno hadda intaa waxaan ka waxaan lena waa jumuucu kara haddii la takhsiisi oy caam inoo caam inoo noqoto takhsiiska lama gaadhsiin karo li xataa lama gaadhsiin karo iska daa saddexe waa in baashu ay cadadka afraadda soo hadha ay noqoto koo toban iyo wixii ka badan hadday jumuucu qilo tahay takhsiiska si loo wada afraadda waxaa laga soo reebi karaa saddex ama labo lafdigu hadduusan lafdi jamac ahayn caamna yahay waxaan ka soo reebi karaa walow waaxidan saddexdaas u kuu sheegay sheekhu lafdi aan jamac ahayn oo caam ah waaxid baa takhsiiska la gaadhsiin karaa lafdi jamac oo jamcu qilo ah takhsiiska waxaa la gaadhsiin karaa labo ama saddex calaa khilaafin fii aqali اljamci hadduu yahay jamcu kahro oo cumumna galo takhsiiska waxaa la gaadhsiin karaa wixii ka badan koo iyo toban wuxuu yidhi marka ilaa an yanuuba kiibuu kusoo jamcukariba kusoo lacday kusoo noqdaykar wuxuu keenayaa haddii la khasiso la gaadhsiin karo ka yar koo toban wax ka yar la gaadhsiin karo ilaa an yanuuba jamcu اlkarati can jamci اlqilati in jamcu karuhu uu ka raamsado booskii jamcu qilaha mooyeene koo toban lagama yarayn kara wey ayb idan marka asiga jamc karaha wuxuu degay maxalla jumuuc اlqila u degay marka waxaa loo takhsiisinayaa sidii jumuucu qilo loola dhaqmi jiray waxay ku mithaaliyaan qowluhu tacaala bay ku miaal wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina ثalaaثaةa quru'in quru'in waa jamcu taksiir quru'in waa jamcu taksiir wabittaali ma aha afartii sare la idiin sheegay afartii sare ahayd jumuuc اlqila maxay ahaayeen afcil afcaal afcilatun iyo ficla afartaas wixii aan noqonin ee jamcu taksiira waxaan leenaha waa jumuucu kara marka quruu'in facuul maxay noqotay waa karo oo bitaali waay gashay waxay ka raabsantay meeshii jamcu qilahay gashay wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruuba le alaao oo jamcu qilo ah ayaa waxay gashay quruu'in saddex qur'i baa la yidhi jamca hadda qoro in wuxuu u jamcu qiluhu yaalaa muxuu ahaa miisaan ahaan iyo wasan ahaanna waa maxay waa jamcu kara wey markaasoo kale adu ku miaal iskaga tag dhibba ma wuxuu u gudba masaala muhiimaddu waa maxay takhsiiso waa maxay waa lafdi caamoo la gaabiyo bidaliil ilaa la gaadhsiiye hal ama saddex ama koo iyo toban iyo wixii ka badan masale kale u gudbay oo ku saabsan inuu kala saaro caam makhsuusa iyo caamun uriida bihi اlkhusuus yuu u gudbay waana masalo dhib badan usuuliyaadka hadda marka wuxuu rabaa inaad fahanto takhsiisku ma xukumkii caamka wax laga soo reebayaa mise lafdigu gelaya maxalu takhsiis takhsiisku ma min alxukmi ba min xukmi اlcaam mise waa min lafdi اlcaam shumuul eh, lafdi liafraadi miya wax laga soo goynaya mise shumuul xukmi lilafraad ba wax laga soo goynaya marka waa maxalu takhsiiskii waa iska falsafo usuuli an weeye iska ogaada wuxuu yihi waidaa khusa lafd اlcaam lafdiga caamka haddii la khasiso falmuraadu waa maxay cumuumuhu tanaawulan ay takhsiisu cumuumihi tanaawulan alfaadu qaadanaya afraadu qaadanayay u wada gaadhayayba wax laga soo reebaya way laa xukman xukumka ma wuxuu ujeedaa taqsiir wuxuu galaa fii dalaalati lafdi cala alafraad ee ma gelayo fii dalaalati اlxukmi cala alafraad markaas adigu taksiiska wuxuu ku dhacayaa tanaawul lafdi liafraadi ee kuma dhacayo weeye tanaawul xukmi liafraadi alcaab dhibba ma laha wadaaddaa cagsinaya oo waxay leeyihin takhsiisku waa min alxukmi waba xukumkii afraaddu qadan lahaayeen yaa leeyahay la socdo fardigaas xukumkaa ma qaadanayo oo maxalu takhsiisku waa xukumka waa iska un hawl ay isku hayaan dhibba ma laha iska ogow un nacam hase yeeshee masale kale u gudbay lafdiga caamkaa bacda takhsiisi waa xujatun waa xujatun iyo iyo lafdiga caamkaa bacda takhsiisi ma xaqiiqa mise waa majaaz laba masalo isdaba dhiga haddaad tiraahdo lafdiga caamka marka la khasiso majaaz buu noqon lama xujaysan karo w ilaa in la helo qariino tusaysa inuu meeshan xaqi yahay halkan uu majaaz ku yahay ilan wuxuu noqday markaa mujmal buu noqonaya wuxuu idhi nacam yeesho huwa lafdigii caamkii la khasisay xaqiiqatun weeye filbaaqi afraaddii soo hadhay xaqiiquu ku yahay oo sidaa loogu dhaqmi laga joogsan maayo markaad ogaato inta laga saaray ee deliil lagu khasiso xad inta kale xukunkeedu waa sidaa iyo sidaa wdaliilu qowluhu tacaala aayaddii iyo xadiidkii baad ku sii de haddaad itiraador waa la khasisay waxaan leeyahay waa xaqiiqatun fii ma baqiya majaazun fii ma khusisa minhu oo daliil baa saaray intanu marka ku fadhiisanaya ka shaqaynaya laa majaaz wadaaddaa qaba waa majaaz ayb taa inta aan iskaga tagna masaladii labaad wاlcaamu bacda takhsiisi haddana xujatun weeye fii xukmihi kamaa kaana qabla takhsiis ninka ku yidhi waa majaaz ma diidan inuu xujo yahay laakiin wuxuu leeyahay wuxuu u bahan yahay qarino cadaysa ilan hadda waxaa iska hor yimid asal asagoo xaqiiqo ahaa kadibna takhsiis ku yimid tacaarada almajaazu waalxaqiiqatu ilaa daliil caddeeya la helo qaybtu xaqiiq ku yahay iyo qaybtu majaaz ku yahay lagu dhaqmayo waa mujmal intaa unbuu ku xidhay ee aslu cumuumi ma diidano ninkan laakiin wuxuu leeyahay qolyahan dambe qolyaha waxay leeyihiin marba lafdiga haddii la khaasiso xuja ma aha fii baqiya tiibuu baabi'inaya wahuwa xujatun fii xukmihi fii maa baqi intii soo dhan xuju iya waa loo daliishan kamaa kaana qabla takhsiis intaan la khasisin siduu xujada u ahaa yuu haddana xujo u yahay laakiin wuxuu idhi bishari an yukhasa bimucayanin la soco caamka marka la khasisahayo een ku leenahay intii soo hadhay loo xujaysan intii baxdayna daliilkii khaaskee la baxay baa loo dayn waa in daliilka wax khasisaya uu yahay daliil cad oo mucayana oon ibhaam ku jirin naxwu liyahruja suu u baxo buu idhi naxwu ilaa maa yutla calaykum uxillat lakum bahiimat soo caam ma aha uxillat lakum waxaa laydiin banneeyey e bahiimat lancaam ancaam aad ku jirta waxaa loo idaaf bahiimana mucaraf bial loo idaafay waa isla macrifo laba dhinawaa isla caam afama raba laba dhinac buu cumuum ka yimid laakiin waxaa le ilaa maa yutla calaykum xoolaha la idiin baneeyey hilibkoodii iyo gowracoodii iyo wax walba iyo cad iyo caanahoodii inta laydiin sheegi doona mooyeen idan maxaa ku yimid mujbal buu noqdaa caamka hore waa la khasisay waxaa lagu khasisay bilistinaa soo ma aha waad gaari doontaane idan ilaa maa yutlaa calaykum baali hebelow xertaasoo dhan baan ku wax u dhiib intaan kuu sheegi doono mooye malagood galaya mooye haddii intee ma geediba ma cabdulla ma intana ma intana laba yaqaan hadalkii caddaa waxaad ka dabadgeysay jumlo duudubanoo kii hore bi'inaysa marka waa bishari in lagu khasiso bimucayan ayb yacnii lafdi khaas ah daliil khaasa oo wuxuu soo reebay la garanayo waa in lagu khasiso suusan inta kale inooga aafaynin fainahu marka ayadaa mujmalun xataa yubayana marka caamkaas waa mujmal ilaa la caddeeyo sawaan waxaan kala qaad lahayn buuri sheekhu oo siman khusa lagu khasisyaa caamkii bimuttasilin ay eh, bimukhasisin muttasil aw bimukhasisin munfasil mid la xidhiidha daliilka caamka oo ku dheggan iyo mid ka go-an amba sawaan waxaa siman sawaan inuu faasilo geliyay ahayd jumalka noocaasoo kale marka la isku waxaa la rabaa faasila la geliyaa sida tartiibka falsiyo loo kala fahma wa waxaa siman anba'a canhu اlcumuum mukhasiskaas Eh, ama mukhasaskaas ka warraya canhu am la aw la wuxuu tilmaamayaa madhab kaleo wadaadareeyun ay leeyihiin caamku waa xuja bacda اtakhsiis fi ma baqiya laakiin bishard waa in lafdiga marka hore aan la khasisinba uuna dareensiinayey fardigan xataa la reebay qaybtan la khasisay xataa inuuna dareensiinayay ka qowlihi tacaala faktulu lmushrikiina la yidhi lafdiga almushrikiin waxaa soo gelaya dimigii xarbigii mucaahadkii murtadkii baa soo gelay kadib daliil khaariji ah yimidoo saaray dimigi iyo mucaahidka ka saaray dilka markaasoo kale waxay leeyihiin caamkaasi waa xujatun fii maa baqiya limaada lafdigan baa xil intaan la khasinba kaana yumbi wuxuu kuu sheegahayey jamiica alafraad afraadda baaqi ku noqotay fi lcumuum iyo midda la saarayba sababan anbaa canhu ay cani lmukhasasi alcumuumu wlaa buu u jeedaa laakiin lafdiga la khasisay hadduu marka hore uusan dareensiinayn afraaddiisa iyo xaaladihiisa kale marka la khasiso laa yakuunu xujatan fii ma baqiya ay taagan yihin waa nimanka tafsiilkaa qabay yuu baabi'inaya ka qowlihi tacaala wasaariqu wasaariqatu iyo azaaniyatu wazaani oo kale asaariqu wasaariq maxaa ku jira cumuum nin walbo wax hada in gacanta kaf la siiyo laakiin sunnada waxay ka soo reebtay saariq wax xaday laakiin aan ka xadin xirsu mil ama wuxuu xaday aan dhannayn nisaab idan wsaariqu wsaariqatu waa caamun makhsuus markaan waxay le laysa bixujatin fii ma baqi maxaa yeeley marka horeba kumuusan dareensiinaynin saariqa xirsumiil wax ka xaday iyo midka nisaab wax ka yar xaday iyo saariq buu iska lahaa daliilku saa ahaa kaasoo kale waxay hadii la khasiso laa yakuunu xujatan fii ma baqiya marka tafsiilkaasuu baabi'inaya wuxuu leeyahay caamku haddii la khasiso bimucayanin laa bimujmalin waa xujatun fii baqiya anbaa aw lam yumbi waad fahanteen baan u malay aan iskaga socon hadda wuxuu inoo kala saarayaa caam makhsuusa iyo caaman uriida bihi way way dhib badan tahay laakiin marka la gaabiyo midna waxaa weeye markaad lafdiga caamka ku dhawaaqaysay waxaad u qasdaysay ibtidaa'anba afraadoo dhan inay soo wada galaan bacdamaa aad u qasado lafdiga tuurtay baadna ka reebaysaa qayb midna waxaa weeye lafdi caamaad tuuraysaa adoo marka horeba wax khaasa u jeeda waa min baabi iطlaaqi اlkulli wa iraadat اljuزء oo kale weeye way kala duwan yihiin waxay ku kala tageen lafdi caama in la wada tuuro waa ka siman yihiin laakiin iraadada kala tegaya markuu anaan tuurahayaba lafdiga caamka waxaan ujeedaa liyacuma afraadahu bacd aliطlaaq baanan ka reebahayaa in aanan u jeedin inay meesha soo gasho ama aan rabin midna waxaa weeye lafdiga un baan ballaadhiya waxaan u jeedaa dad gooni ah adun baa lafdiga u qaata inu caami an waxaan oga jeedaa dad gooni ah tiibuu inoo sheegahaya shaafic baana iskale asalkaasu umkiisa iyo risaaladii kaga hadlo usuuliyana waagi dambe ay ku rafaadeen baxdi dheer baa ku jira kutub usul lagu rafaado waa iska intaas caamku marka intayna ka tegin laba qaybood caam maxfuuda caam makhsuus ah caamka maxfuudka ah ama mutlaqa wadaadayda sida ibnu qudaama oo kale caamun mutlaq hadduu ku dhex ujeeda waa caam aan waxba laga soo reebin wadaadaha kalena caamun maxfuud bay ka cabiraan bimacnaa lam yukhasas kuu takhsiiska galaya caamun makhsuus baa la yidhahdaa wuxuu yidhi ama idaa qusida caamkii ama haddii loo jeedo fi libtidaa'i bilowga horba ay cinda iطlaaqi lafdiba bacdu afraadihi afraaddii caamka barkiiba haddii loo jeeday famajaazun weeye caam ma aha xaqiiqa ah ha ku khaldamin oo min baabi iطlaaqi اlkuliyi lafdiga caamka ah wey cala aljuز'iyi lafdiga khaaska ah kulli iyo juz'ina waad soo barateen insaan iyo rajul xayawaan iyo insaan oo kale ayib xalanu soo mari aladiina qaala lahum الnaas ina الnaasa qad jamacuu lakum ma maa annaas waa ma lafdi caam ayaa laga jeedaa laakiin curwa ibn sacuud ama laba saxaabi ama afar saxaabi oo kale marka waa caamun uriida bihi اlkhusuus waa lafdi guud laakiin dad gooni a looga jeedaa ibtidaa'anba wa huwa midkan dambe oo iطlaaqu اlkuliya cala اljuز'iya ah waa caamun muraadun bihi اlkhusuus waa caam looga jeedo dad gooni ah lafdigaa ballaarane ujeedada mutakalimka waa dad gooni u socdaa laa caamun makhsuus caam makhsuusa ma aho marka horeba loo jeeday liyacuma afraadahu uma takhsiiska uu gadaal ka yimid taa way iska dhib yartahay aan iskaga tay dhib ma laha masale kaloo muhiima u gudbay wayajuusu waxaa bannaan alcamalu in lagu dhaqmo bilcaami lafdiga caamka ahaa qabla اbaxi intaan aan la baadhin can اlmuhasisi daliilkii khasisaye fii xayaati الnabiy sal slam wa haadihi bilaa khilaaf waa laba faqro weeye aayad baa soo aroortay ballaarano caam ah xadiid caamaa yimid qur-aankii waxyigii baa degaya suubanaha nool marka ayada waxaan leenahay daliilka caamka waad ku dhaqmi calaa cumuumihi fii cahdi rasul sal slam adoon baadhin daliilku ma la khasisay xadiid kaleo wax ka soo reebaya ma jira aayad kaloo wax ka soo reebtay ma jira baadhi maysid maxaa le waa waxyigii baa degahayo waa la khasisi karaa asaga dhan baa la nasakhi karaa waa la qaydi karaa xukunkaa isbedeli karaa marka baadhitaanku markaasi looma baahno bilaa khilaafin taa waa masala ijmaaciya laa yajib اlbaxثu can اlmukhasisi fii xayaati الrasuul khilaafku waa intan dambe wakadaa bacdahu haddoo adoo mujtahida ama xoogow mutabica ama xoogow masaar wato oo ku fiican inaad qur-aanka ka adeega taga laakiin aan mujtahid bale ka dhacda aan ahayn baa aayad caama helay xadiid caamaad heshay duruqulisdilaanna waa taqaanaa tarjiixa waad fahamsan tahay intaas waxaa weeye mujtahid mulaqa lama helay leeyihiin wadaaduhu bacd alama alkibaar be laakiin waxaa weeye mujtahid waa la helaa laakiin mujtahid mulaqa in la helo wayba iska adagta waa runto taa ayb wadaadii horaa mujtahidiin mulaqbaa aan noqona de mulaqa qaabka si looga jeedo nebi maxamed iyo saxaaba waaweyn mooyeene wax mujtahid mulaq noqon ayaaba iska yar laanno nin fanni walba mutamakin ku ah oo go-aanku doono ka gaari kara masaladaa go-aan ka gaari kara waa iska adag tahay marka dadku waxay u badan yihiin mujtahid juzi ah ama mujtahid muqayad ay iskaga badan yihiin tan dambe marka waxaa wakadaa bacda wahada waraajix hada waraajix jumhuur usuuliyiin sidaasay qabaan wadaado dambe maslada cagsiyeyna way jiraan haddii daliil caama aad hesho maxaad heshay sababkii baa la helay mukhasiskuna waxaa laisku hayaa ma maanicba mase waa shari intaan iska ogow lafdiga caamka haddaad heshay waxaad heshay waa sababkii xugumka asalna waa ma waa in xukumka sababkiisi lagu dhejiyo waad ku dhejin xukumkii iyo daliilkiisi waad israacaysa waxaa dhici kara inuu mukhasis jiro waxaan leeyahy mukhasiskuma maanicba fa yuktafaa bilasli cadami mise waa shardi ilaa la xaqiijiya aan lagu dhaqmi karin caamki maakhadu lkhilaafku aw mahaaru lkhilaafku waa halkaa hal ilmukhasisu biاnisbati lidaliil اlcaam ma maanicba aw shard labadaabaa la isku jumhuur waxay qabaan waa maanic fa yuktafaa inaadan markaa adigu malaynaynin ama aadan ogeyn daliilkaad ku dhaqmaysa haddaynu maro qolyii qabe waa shardi mukhasisku waxayثu shurita markii la shardiyey albaxu can اlmukhasis waxayثu shurita yani albaxu can اlmukhasis binaan cala alqowl اdaciif اlmuqaabil liraajix inagoo ku dhisnay qowlka daciifka ahaa ee ka soo horjeeday qowlka raajixa fayakfi waxaa mujtahidka ku filan dannu cadami اtakhsiis inaad lafdi caama hesho xaggana aadan malaynaynin inuu jiro wax khasisahaya lami tahay masalada in baa la mid ah nin baad aragtay wax cudurdaarana kuma ogid maxaad ku laga helay sababkii lagu gaalaysiin lahaa mana ogid ma qasban yahay ma ma muta'awilba waxaas taboor ooma haysid ma inaad qabatood baadhaa ood ka fiiriso cuduradaasoo dhan oo kobe irbadi jahliga ku dhufato oo tii tawiilka ku dhufato oo tii igraaha ku fiiriso tii junuunkii caqligiisii ma inaad baadha ood miiska saarataa asagii oo sim jim interview aad ka qaaddo bacda ma aad waxba ka weydana aad u dhammayso mise sababkii aad ka heshay xaggana aadan maanic ogeyn ama aanan maynin baad ku kaftomaysa tanay lamid tahay la socaada wadaaddo yidhi baa jira ninkii markuu gaalnimo ku dhaco gaalnimo markuu ku dhaco ilaa la hubsado oo la baado inuusan cudurdaar lahayn lama gaalaysiin karo wadaaddo qabaa jira hadda la soco haddana cidday doonaan ba iska dagaalaysiiya marka isma keenayso asalkaadi iyo ninka sidaa qaba xataa dhowna taraa ma gaalaysiin karo cid kale iska daaye inaad ku cararta mooye asal buu gaalo ahaa ku cararta mooyeen bini aadamka ninka gaalnimo ku dhaca eed adugu hubsan karto insuun maanic lahayn waaba iska adag yahay waa hawl adag wey waa dhib badan tahay marka saa darteed markay asalkoodii ku rafaadeen ba hadda ka guureeno qolyaa la tagfiiriya baan maqlahay marka waa hawl dhib badan ha ku mashquul hawsha ayada haddaad tiraada maanicu waa in la hubsado oo la baaro waa shardi waana waajib waa inaad ruux u yeedhood la xisaabtanto adugu ood baadho kadibna aad hubsato inuusan maac lahayn waxay ka dareenoo asal ba iskaga dumin waxay yidhahdeen ruuxu markuu islaamka aan u sugayno inuu muslim yahay waa maqطuucun min addiini bidaruura man habata islaamu biyaqiinin waa yaqiin markaad waraysatay aad ogaato inuusan lahayn maanic waxaad ictibaad waa maxay waa isaga warkiisa iyo hadalkiisa iqraarka iyo ictiraafka ama bayinaduna waxay faaidisaa danni islaamkiisana muxuu ahaa yaqiin haddaba ma danni baad yaqiin ku burin ma ictiraafkiisii iyo makhraati oo danni faa'iidaynaya ayaa intaad soo qaatad ku baabi'inaysaa islaamkiisii maqtuuc ahaa ee yaqiiniga ahaa usuushaa markaad ta'siisato waxaad gaalaysiin karta maju waa khalqu baabi takfiiri muطlaqan laakiin markaad asalkii kuu socon waayo waa inaad ninkii aad hadda isku xanaaqdaanba aad soo gasho usuushii qolyihii mutahawiriinta ahaa inaad fahanteen baan u malay walkayisu takfi ishaara idinkaasaa warku waa iska waa iska soo noqon marka hawsha cabdirashiido way meel bay ka taagantah ninkii yidhaahda waa maanicu in la baadho waa waa shardi laabudda min mxua istifaa'i shuruud waintifaa'i اlmawaanic haddaad qabtaan axadna ma gaalaysiin kartaa ood intifaaulmaanic oga jeedaan waa in la baadho oo la hubsado inuusan hadda saasay oga jeedaan waxaan ka u jeedaan laakiin inaad hoos degtaan ood fahantaan haddaad oga jeedo ruuxu markuu kufri ku dhaco haddaad maanic ku ogtahayna ma tagfirin kartid haddaad malaynayso inuu cudurdaar leeyahayna iska baadh haddii laakiin kufri uu ku dhacay maanicna aadan ku ogin cudurdaar xaggana aadan malaynayn xukumka rid haddaad leedahay waad socona waa usuulu salafi saalix waana usuul fuqahaa'i qaatibatan bilaa khilaaf laakiin markaad u qaaatay ilaaqii ahaa intifaacu lmaanic waxaa looga jeedaa laabudda min ataxqiiq ka taxqiiqin jinaaiyin in uusan ruuxa cudurdaar lahayn xaggana aati ruuxu islaamnimadiisu waa yaqiin ee danni ma aha siaad wax ku gaalaysiin de ayagaa yidhi haddee managaa nidhi ayagaa leh kala hadal ayaga ruux walboo islaamnimo muujistay in asalkaa guud la ictimaada waa maqtuuc yaqiin dadka in lagaga kaaftoma daahiru islaamihim oo ninkii shahaateenka la yimaada islaamnimo loo xukuma daahiran wuxuu xaqiiqo yahan allah garanhaye waa min usuuli الshariica alislaamiya alqawaaic laakiin afraadda cali iyo cabdullahi iyo xasan iyo cumar marka loo yimaado islaamnimadoodu waa madnuun danni weeye hoostay munaafiqiin ka noqon karaan awliye buubaysay ka noqon karaan allahu aclam waxay yihiin wa xisaabuhum cala allah ha isku qasin ictimaadka asalka guud iyo iyo xukmu alafraad marka wadaaddu waxay ku leeyn afraaddu islaamnimadoodu waa yaqiin maqtuuca wax walba hadda ku dhaca lama gaalaysiin karo lanna falku yadulu daahiran iqraarku yadulu daahiran dannan shahaadateynku boqol hadday kuu maraatikacaan yufiidu danna marka ay laa takfiira ilaaqan halkaasaa loo sinsininhaya weliba waxaan xusuusta wadaad hadda kor odhan jiray xataa markaad xujada ku qumayso ruuxa waxaa shardi ah inaad e aad isku fiican tihiin ruuxa cadaawad ayn dhexaynin haddii khilaaf idinka dhexeeyey xoogow raddi aad qur-aanko dhan hadaad ku dul akhrido oo wixii diinoo dhan aad u sidayso xujo kuma qumi kartid ma xusuustaan hadda ka hor marka see dadka loo tagfiirinaya nin walbo tagfirinaysa isku midhacsanidii waxaas mogtahay waxaa dadka laguba lugooye fayakfi waxaa ku filan ruuxa haddaan dhahanno daliilka caamka ah ilaa la baaro mukhasiskiisa lagu dhaqmi maayo qaabkeed ogu dhmukhasaska loo baari fayakfi waxaa ku filan ruuxaas dannu cadami takhsiis inaadan malaynaynin mukhasis inuu jiro walaa yushtarad lama shardiyo alqaطcu bihi ay bicadami takhsiis aw almukhasis inaad yaqiinisa lama shardiyo saddex madabbaa kuim waa yaqiin bay yidhaahdeen nimanna waa dani bay yidhaahdeen nimanna waxay yidhaahdeen cadamu takhsiis inaad malayso umbaad rabaa inaad malayso madhabka hadda isagu sheegay bay u badayin qolyaha qaba waa shardi albaxu can almuhasis almukhasisu nawcaan waana madhab daciifa ah wey mukhasisku waa qoyadan baa difaaco ibnu taymiya ka ka difaacay ra'yigan dambe daciifka ah kutubtiis usuuliga ku difaaca waqtiga ku bixiya lakiin waa ra'yi aan marjuuxa almukhasisu waxaa wax khasisa waa un laba qaybood nawcaani mutasilu mid la xidhiidha bidaliil caam mutasil waxaa looga jeedaa waa lafdi mukhasisa waa daliil mukhasisa kuna dhegan kii caamka ahaa caamkii ku dhegan yahay wa mutasilku maa laa yastaqilu waa waxaan la gooni noqon karin bidilaala wey dilaalida kolma gooni noqon karo wuxuu ku xidhan yahay wixii ka horeeyey bal huwa murtabiطun bikalaamin aakhar oo caamka ah oo caamka ah midka labaad wa munfasilun waa mid ka soocan can اdaliil اlcaam bikhilaafi khilaafi اlmutasili wa huwa maa yastaqilu bidilaalati wey walaa yartabitu bikalaamin aakhar muhimaddu sida sawaabka ra'yiga xanafiyadaa saxan mukhasis mutasila ma jiro mukhasisaadku waa un munfasila maxaa yeelay hadalka mustatnaha iyo mustatnaa minhu waa hadal waaxida hadalka igama soo dhicinba jaaa alqawmu ilaa zaydan hadal wada wey goormaaban aan ridayba xaggeed u ordaysaa seed ii lahda alqowmu caam wey oo hadal dhacay wey kadibna waxaad ku reebtay waaban wadaaba kama degin ii kaadi marka mustanuhu iyo mustanaaminuhu waa kalaam mutasila qaacido carabiyana waxay ida tasala maa laa yastaqilu bima yastaqilu jacalahu hayra mustaqilin shay aan gooni u gu'i karin hadduu ku dhego mid mustaqila wuxuu u bedelaa hayr mustaqil jaءa اqwm lafdi mustaqil marka saa loo fiiriyo ilaa zaydan baan ku dhejinnay oo hayru mustaqil ah asagaa kii hore aafaynayay marka waxay isla noqon ka jumla waaxida marka goormaan wax kala khasisnaa saa dartee xanafiyada iyo ibnu taymiye iyo muxaqiin dambe iyo kul waxay leeyihin laa shaatibi iyo waxay dhaheen laa mukhasisa mutasil ma jiro hadal waaxida weeye mukhasisaadku waa inay adila khaarijiya noqoto faalawalu ka hore mutasilkaa khamsatu aqsaamin iska dhab yartahay axaduhaa alistitnaau lafdi caama wax laga soo reebay istina ey waxaan u jeednaa hayr almunqaici isnihii hayrmunqaic ahbaa kii mutasilka alisna almutasil bamuna loo jeedaa waa inay noqdaan minhu iyo musnuhu noqdaan min jinsin waaxidin ay noqdaan waa taqaaneen mutasil iyo munqaic wax looga jeedo wاlmuraadu bihi ay bilistina hadda isna waxaan oga jeednaay waa maa kaana min aljinsi ay ma kaana almustaثna min jinsi اlmustaثna minhu kaasaa aan u jeednaa waa istine cafwan waa daliil e, mukhasis ah oo mutasil ah ayib marka e, waa kii koobaad waa alistina yukhasisu allafd alcaam oo ah musnaa minhuga ah wa rasmuhu ay wa tacriifuhu qeexidda istinuhuna ikhraaju biila aw biixdaa akhwaatiha waa hawlihii ajrumige waa in ilaa wax lagu saaro ama mid lamida ah, xaasha iyo cadda iyo khala iyo wixi la halmaad garanaysa lishayin baa qadaran ikhraajun biila aw biixdaa akhwaatiha lishayin baa lagu saarahaya oo min waajib اdukhuuli fima qablahu min waajib اduhuul shay ka tirsan mintaa hadda waa tabciidiyaad moodaa qolyaha bayaaniya ka dhigahaya sharax hadda shaarix waad moodan oo ka dhigay laakiin bayaaniya tabciid bay ku fiican tahay lishayin baa la soo reebi oo ka mid ah min waajib اdukhuuli fi ma qablah waxyaabahay afraadda ay waajibka ahayd inay guda gasho caamka ayaa la soo reebaya maxaa yeele jaءa alqowm markaan nidhi zaydan waa fardun min alafraad اlwaajibati fi اdukhuuli fi اlqowm soo ma aha marka ilaa baa lagu soo reebay ayb wa sharuhu shardu اlistinaa'i markaan wax ku soo reebayna waxaa weeye alitisaalu caadatan waa inuu la xidhiidho hadalka hore ee musnaa minhuga ee caamka iyo mukhasiska waa inay xidhiidhaan caadatan wuxuu oga jeedaa neefsi yar waxba yeeli maayo xogow hakada qufac ku qabtay riirixye iyo neeftirasho iyo dhihi mayn hadalka waa kala go-ay ee weli waa xidhiidha bal hawlo ka badan baa jira oo nabigu markuu ka hadlay mako oo kale sayidkeedii iyo geedi aan la gudayn cabaas nabi allow ila idkhira markaasuu nabigu aamusay markaasu wuxuu yihi ila idkhir idan waa mutasil caada ahaan ayb wallahi laaqziwana qurayshan wallahi laaqziwana qurayshan wallahi laaqziwana quraysh alaaan markii u dambaysay ayuu nabigu cabaar wuxuu yihi in allah hadduu all yidhaahdo marka isuu caadatan baa laga fiirinaya la fiirin maayo inay u xidhiiraan sidii iijaabkii qabulkii hawshii biica iyo dhibkii maayo waxaa la eegayaa caadatan waxaan rabnaa hadalkan hore ee caamka iyo kan dambe wax ka soo goynaya inay xidhiidhaan baa la doonaya shardi weeye haddii kale waa laba kala socota mutasil miya munfasil buu kaa noqonaya shardiga labaad waa cadamu istiqraaqihi kan dambe waa inuusan dhammaysanin ka hore haddii kale maxaa la soo kala reebaya walow kaana haba ahaado almukhraju ka la saaray agara mid ka badan min albaaqi inta soo hadhay aw mase musaayim mid la simanba ha noqdo khilaaf dheerba masalada ku jira laakiin hadda intuun sheekh aan ku gaabsanne laba shardi ba inoo sheegay markaan isnaha uu noqonayo mukhasis mutasila laba shardi baa la raba shardiga koobaad waa in asaga iyo caamku ay xidhiidhaan caadatan wax caada ahaan xidhiir la odhan karo midda labaadna waa inuusan dhammaysanin ayib oo uusan eber ka dhiginoo ka dambe uusan badanin ka dambe mustanu hadduu bato kii horena maxaa yeelay uu laqo waaba dhammaatahade cafi uu ka bato ayib cadidka hore dhan buu ka badanaya toban buu ahaa maalan mustana markaas waxaa tihi ixda cashar ilaa ixda casharaa tihi maxaad samaysaa de maxaad soo reebtay waxo dhan waad burisay ibtaal wey waxba laga soo reebay ma yaale waa dumisay waxo dhan baa isla dumay laakiin mar hadduun istiqraaq jirin dhib ma laha haddii la doono ha bato mustanuhu ama ha la ekaado musnaa minhugu marna aw musaawiyan aw agtara dhib mala haddaad tir mala lifulani calaya cashara hebel waa baab liqraar maala fiqiyaadka lifulani calaya cashara hebel wuxuu u yeehay toban baa tiri ilaa khamsatan soo isna saxiixa ma ah waa saxiix maxaa kugu sugnaanhaya shan baa laguu leehay hadduu agtar noqdana waxaad tiri lifulani calaya casharaة baa tiri ilaa sita waa aar wey hadda waa صaxiix aarka dhib ma laha dhib ma laha iska ilaali inaad wixii heemiso labadaa shar masale kaloo haddee khilaafeed aanu soo marrayba u gudbay si aad u fahanto waxa la kala reebayo wاlstinaaءu min alإثbaati nafyun wa cagsuhu horena waynu soo marray wاlstinaaءu min alإثbaat shay la sugay haddii wax laga soo reebo nafyun wey mustadnuhu manfi buu noqon musaaminuuna muhbat buu noqon wa cagsuhuna wاlistinaau min الnafyina ihbaatun sidaas wey haddaad lifulaan calaya casharatu ilaa dirhaman maxaad sugatay hebel wuxuu igu leeyaha tiri toban tobanku waxaan leenaha waa ihbaat toban baad sugtay ilaa dirhaman baad tidhi dirhamku waa manfi lianna alistinaaa min alihbaati nafyun dirham uusan igu lahayn mooyeen sagaal buu igu leeyahay way macnuhu so sidaa ma aha sagaal buu igu leeyahay un wey haddii aad cagsido oo ah alistinaaء min الnafyi ihbaatuna tii un nafyi geli laysa lahu calaya shayءu waxaa tidhi ilaa dirhaman laysa lahu calaya shayun baa ti ila dirhaman maxaad sugtay maxaad qaratay hal shilin baa lagugu leeyahay hal dirham lanna waxaa tihi wuxuu igu leeyahay ma jiro waa nafyi ilaa dirhaman oon igu leehay mooyaan halkaas igu leehay waad sugaysaa marka alistinaau min anafyi ibaatun wa min alibaati nafyun xanafiya ugu diidan baa la yidhahdaa khilaafkaasna waa khilaaf muran ka taaganya inuu xaqiiqi yahay in kale aan iskaga tagno masalo u gudbay kale oo dhib badan fiqiyaadka haddii isnuhu uu tiroobo oo tacadudo ma wuxuu u laabanayaa dhammaantood isna tacaduday waxay u laabanayaan kii u horreeyey mise mid walba ka u dambeeyuu daba istaagaya fain tacadda alistinaau isnuhu hadduu tiroobo fakullun raajicun ay fakullun mustatnan weeye hadda raajicun wuxuu u laaban limaa qablahu wixii asaga ka horreeyey maa lam yakun macطuufan haddaan la isku cadfin isnaa'aadkaas haddii la isku cadfo fain cuطifa bacduha calىa bacdin famin almukhraji minhu اlmacطuufu calayh asalkii hore ee musna minhuga bay u laabanayaan wey wakada waxaa la mida oo asalkii loo wada laaban ida istaqraqa hadduu dhammaysto musnahan dambe maa yeliihka ku xiga uu laqo dhowr suuran baa inoo taalla afar suura laga dhiga bal saddex onka iskaga gaabsano labadii istisnaay markaasi ee isnihii tacaduday in cadaf meesha uu jiro iyo inuusan jirin cadaf hadduusan jirin wuxuu ku yidhi mid walba ka ka horeeya ayuu u laabanaya fa fakullun raajicun limaa qablahu waxaa tii lahu calaya casharatun ilaa tisca ilaa amaaniya ilaa sabca ninka muxuu kugu lehay waxaa tii hebel wuxuu igu leeyahay toban toban shilin buu igu leeyahay sagaal mooyeen baa tiri sideed mooyeen toddoba mooyeen laba unbuu kugu lehay laba dirham buu kugu lehay waxaad qaratay inuu laba dirham kugu lehay haddaad soo marayseen waxaad soo marayseen alsnaa min annafyi baat min اbaati nfyu lahu calaya casharatn waa maxay waa ibaat toban buu igu leeyahay ilaa tiscatan waa maxay macnaheedu sagaal usan waa nafyi dheh sagaal uusan igu lahayn mooyeen maxaad qiratay hal sagaalkii meesha fadhida waxaa tihi ilaa amaaniyatan kii hore muxuu aha nafyi waad sugaysaa haddana iska ilaali sagaalku hadda waa manfi bay ahayd ilaa amaaniyatan waa ibaat sideedu igu leeyahay mooye maxaad sugatay sideed baad sugatay hadda kii hore ku dar sagaal ilaa sabcatan oo nafyi ah mooye hadda labaa soo hadhay labadaas ad qiratay waa ifaanta soo maa minaajan ku soo marra hadda ogaada labo sagaal toddoba ka go sheekh cabdirashiid nawowi manhaajkiisa ku laabo leannu soomaana kusoo dhihin mid walba ka ka horeeya wuxuu ahaa buu bedelaya casharatun waxay ahayd ibaat sagaal baad ka goysoo nafyi ah sagaalku waa nafyi sideedoo muhbad ood sugatay sideedii soo muhbad ma ahayn toddobaad ka goyn oo nafyi ah markaad ka goysa halka waad wadataa ama ku dar ama wada dhibba ma laha markuu hal soo haro halkii hore ku dar ama sideeddaba halkii hore ku dar waxaad tiri toban ba igu leeyahay sagaal mooyeen bal soomaali aan soomaaliyno hebel sagaal toban ba igu leeyahay sagaal mooyeen maxaad maxaad qiratay hal baad qiratay sagaalka hadda maxay tahay xukumkeedu sagaalkaa waa diiday weeye in lagugu leeyahay marka warka la soo sagaal iguma laha wey ee waxaa lagu leeyahay uun hal haddana waxaa tihi sideed mooyeen macneedu waa maxay sideed baa lagu leeyaha wey kii horasoo diidda ma ahayn kanna waxaad ka dhigi ibaat sideed oo lagu leeyahay ogolaashaad ka dhigi halkii tobanka ka soo hadhay bal sideedda ku dar sideedda maxay ahayd muhbat bay ahaydoo waxay anfinaysay sagaalka ilaa toddoba mooyeen baa tidhi oon laygu lahayn ilaa iyadaa idan sagaalka aad waday toddoba ka goob laba waxaad qaratay laba shilin macnuhu waa intaa dhibba balaas kaga soconayda wareerinte ayib haddaysa isku cadfanayn sidaasaad yeeli hadday isku cadfan yihiin maa lam yakun macطuufan waa maxay waa aduu matalan yidhaahda lahu calayhi cashara ilaa arbaca wa ilaa ثalaaثa wa ilaa inain baa tidhi markaad cadaf keento dhammaantood waxaad u celin bu ku yidhi mustatnaa minhu u horreeya casharada ahaa hadda waxaan soo marraa asagoo mid walba ka horey loo celinayo toddobada sideeddaan ka jaraynay sideedna sagaalkan ka jaraynay sagaalna tobankan ka jaraynay tan dambe alle lahu calaya casharatu ilaa kada wa ilaa kada u isticmaalaysa iyo cadaf mid walba kuu daba taagan yahay baad ka goynaysa way kala duwan yihiin maa lam yakun macطuufan fain kaana macطuufan baa kuu qadaran maxaa laga soo reebi famin almukhraji minhu almacطuufu calayh kii hore musna minhu ah ee wax lagu cadfay baad kulligood ka soo goynaysa ayib lahu calaya casharatu ilaa arbaca maxaa inoo soo hadhay lix wa ilaa alaaa tidhi wa ilaa inayn maxaad qiratay maca salaama wakada waxaa la mid a wakada ida istaqraqa maa yelii ka dambe ka horeba hadduu laqo waad isla tuuri oo kulli waaad ka goyn wey ka u horrey baad ka soo goyn ayb lahu calay cashar ilaa hamsa tunbar waa ilaa sita baad tidhi maalan hebel wuxuu igu leeyahay toban shan mooyeen lix mooyeen baad tidhi lixdii maxay laqday shantii ka horrayse maxaan tuuraynaa marka ka u dambeeyaan tuuraynaa lixdii tuur waxaad qiraatay shan in laguu lahay waxaad leedahay lahu calaya cashar ilaa hamsa waa ilaa sitaa tidhi ama ka goowaay ilaa sitaa tidhi sitadii waa mustaqriqa lilhamsa sitada danbaad tuuraysa waxba ka soo qaad ilaayada dhibka ayadaa keentay hiya alatii afsadat wastaqraqat tuur ayada waxaad tiradaa kaannahu qaala low calaya casharatun ilaa hamsa shan buuqirtaad leedahay macnaha intaad fahanteen waa iska xisaaba maskaxa fura iskaga taga masale kale wuxuu yihi sheekhu wاlistinaau اlwaaridu bacda jumalin tan markaa tan waxay ku anfici baab alfiqiyaat iqraaraadka iyo alaaqa furitaanka iyo howlaha minhaaj markaa maraysay ku anfici ayib iyo furuuc fiqiga ku xidhan cidqiga iyo masaa'il badan baa ku xidhan ama tii kale wاlistinaau اlwaaridu istinaha soo arooray bacda jumalin jumlooyin dabadood aw mufradaatin mufradyo dabadood cuطifat laysku cadfay bilwaawi way ka duwanta xuruufta kale uma iyo wixii la halmaal walam yaطul ilfaslu kala bixintuna uusan dheeranin baynaha bayna almufradaati wاljumal walaa qariina daliila uusan jirin taqtadii keenaysa cawdahu cawd اlistinaai wey libacdiha bacd اljumali aw اlmufradaat yacuud isna wuxuu u laabanayaa lilkuli ay lijamiici اljumali wاlmufradaat qowl labaad waqiila lilakhiir sidan jumhuurtaa qabta shaaficiyada iyo jumhuur baa qaba haddii jumal laisku cadfo laba iyo ka badanba kadibna isna la daba dhigo kulligood baa loo celinayaa isnahaas wuxuu wada taabanayaa wixii ka horreeyey o dhan ya wa laga soo goyn xanafi waxay dheen maya u dambeeya wadaad waxay dheen warku waa mujmal ha laga joogsado ilaa bidaliil baxigu ma aha marka hadday qarareen meesha taala tusaysa isna u laabanayo liaxdi aljumal khilaaf khilaaf kuma yaalo maxaa yeele kaan baa loo qarina meesha saasuu uga ixtiraasay walaa qarina uga ixtiraas markaasay khilaafiya tahay hadduu daliil yimaado tusahaya dhammaan in loo celinayo khilaafiya ma aha hadduu yimaado dliil iyo qariino tusi in barhkood loo celiya khilaafiyama waa markaan jirin ixtimaal isna uu yimaado amilada caankay ku miaaleen qowluu tacaala wladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahu shuhada ila anfusum afwan wladiina yarmuuna muxsanaat baan rabaa uma lam yatuu biarbacati shuhada fajliduuhum amaaniina jalda haye maxaa daba yaal walaa taqbalu lahum shahaadatan abadan waa xugum wa ulaa'ika hum اlfaasiquuna waa xugum ila taaba baa lyidhi falaa taqbul lahum shahaada waa xukm waxaa la waxba yaan laga weligoodi ama khatiibooda la qabadhin waana faasiqiina ogaadaa la yidhi waa laba jumlo isku cadfan wa ulaaika hum alfaasiquun kadib maxaa la yidhi ila aladiina taabuu iladiina taabuu maxay u laabanaysaa ulaaika alfaasiquun mise labadiba oo hadday toobad keenaan waa cuduulo faasiqiin ma aha wabittaali makhraatiboodan waa la aqbali miyaha oo isna wuxuu taabanhayaa labadii jumlaba mise tii dembayse keliya abu xaniifa wuxuu yidhi ninkaa qaadifka hadduu toobad keeno hee faasiq maa waa cadli laakiin intuu nool yahay hadduu ummadda muslimiinta ugu cibaada badnaado weligii maratiisi la qaban maayo lianna ila taaba waxay u laabanaysaa jumlada u dambaysa walaakum alfaasiquun shaaficiyo iyo jumhurtu waxay leeyihin waxay u laabanaysaa labaduba alqaadifu idaa taaba tuqbalu shahaadatuhu whuwa cadl hayra faasiin waa ay fahateen baan u malayn iskaga tagno waa la isku hayaa hawshaas haddii laakiin daliil uu tuso in jumlo dambe u laabanaya ama mid hore u laabanayo ayadoo khilaafiya ma waxay ku miaaliyaan in allaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minii waman lam yadcamhu fainahu minii ilaa man ikhtarafa hurfa istana xaggee u laabanaya kuwa cabi keliya ninkan cabs maa laga rabaa ninka banaanku ka maray in allaha mubtaliikum binahrin faman shariba minhu yuu khuseeyaa oo jumlada u horeysay lanna qariina tusaysa wama lam yacna asagu loomaba jeedaba waxaa le fa min xagga fadhiisto isagoo culays ma saaro ninkan weeye rabo hadduu ka cabahayo inuusan ka dhargine xoogow xantaa ama cantooba ah sacab qaraa-intu way iska fara badanta aan iskaga tagno wuxuu u gudbay sheekhu adilo badan masaa'il badan baa kugu iman oo qaacido hoos tegaysaa wuxuu u gudbay dalaalat اlikhtiraan wuxuu yihi dalaalat اlikhtiraan waa maxay waa in laba lafdi lagu kulmiyo laba xugum laba shay baa lagu kulmiya fi اnadmi wاlcaطfi marka xukumkii ma wadaagayaan alqiraanu fi اllafdi hal yaqtadii alqiraana fi اlxukmi baa loo jeeda dalaalat اliqtiraan baa la yidhahdaa saddex suuro yeelataa suura qawiya ixtijaajkeedu suura daciifa ixtijaajkeedu mid mutawasita ah taa musadada waa iska mushkila aan iska dayno labada marna ay xoog badanta ixtijaajkeedu marna ay daciifka tahay mid waxaa weeye alqiraanu fi lmufradaati haddii qiraanku uu yahay waxa lasku lahay laysku lahay mufradaat in la xujaysto dalaalat اliqtiraan waa qawiya fi lusuul hadday tahay cadfu ljumalna waa daciifa sheekh balwrisaan akhrin waida اkhtarana hadday xidhiidhsadaan jumlatan laba jumlo aw jumla ama kuwo badan fii amrin ay fii xukmin bay xidhiidhsadeen laa yalzamu maka laazimaya xidhiidhkaasi ma keenaya isku cadafkaasi istiwaauhumaa istiwaau ljumlatayn aw fi lxukmi xukumka lashay ku saman yihiin ayib kuluu min amarihi idaa amara wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi baa layidhi maxaan haynaa laba jumlo kuluu min amarihi badarka baxay cumar idaa amara wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi ayib labadaa jumlaas daba yaalla cunitaanka midhaha la cuno iyo markii beertu godo in xaqi laga bixiyo ma dhahayna labadaba waa waajib maadaama kan dambe uu yahay waajib mise waxaan dhahaynaa maadaama ka hore uu sunno yahay ama mubaax yahay tanna waa waajib halkaasay daliishadeen marka aliqtiraanu fi اljumali waa daciifa lanna waa jumla hadda wax la isku cadfo waa daciifa dalaalat اliqtiraan fi baabi اljumali waa daciifa ayib hadday laakiin tahay iqtiraan fi baabi اlmufradaat waa qawiya oo waxay keenaysaa mufradaadka la isku cadfay xukumka loo sheegay inay ka siman yihiin khamsu min alfitra في رواية مسلم عشر من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأطفال ونطف الإبت ولا sii daayey مفرداadka la isku cadfa la isdabageliye ma dhihi kartid qaybna waa sunno qaybna waa waajib adoon cuskayn daliil khaariji ah taa waa ضaciif taa waa ضaciif waxaan ku uri ina زayda وcamra وcabduالlahi وkada acihi aci baan ku uri mxuu ahay intaasii ka u dambeey maan ku dhejinaynaa mise kulli xukumka waan ka samaynaa marka masaladu waxaa weeye dalaalat اliqtiraan fi baabi اlmufradaat waa qawiyun ixtijaajuha fii baabi اljumlna daciif maxaa yeele waa jumlooyin kale madax bannaan waxaan ka lexeeyay ijtiraagaas cadafka mooyin jumlo wal xuruufkeeda gooni wadata wax iskaga xidhanna ma jiro amaa huna lafdiguna waa soo wada galeen khamsu min alfitra lafdigu waa camimay waana mufradaad tashriik fi lxukmi marka dalaalat liqtiraan fii baabi mufradaad waa qawiya ixtijaaj waan iskaga tagno midka wasadkana waa iska dhib badan yahay waxaa marka lagu ururiyaa marka la raba inaad ka siyaa qaacida ka dhigto alqiraanu fi nadmi alqiraanu fi nadmi yaqtadii alistiwaa fi lxukmi baa la yidhahdaa markaad rabto inaad ka qaacidan ka siyaaqayso alqiraanu fi اlafdi aw fi الnadmi yaqtadii alistiwaa fi اlxukm والثاني mukhasiska labaad ee mutasilka ah الsharطu weeye wa huwa sharط lugawi shardiga sharciga looma jeedo لأna طahaarata waa sharط لصxaة الsalاة shardiga caqliga looma jeedo لأna الxayaaةa waa sharط lilcilm looma jeedo kii caadigaha waan soo maray لأna الsalaalima aw الsulama waa sharط لsucuudi الsaطxi kaa lama rabo الsharط alcaadi alcaqli الsharci ma rabne waa maxay kan waa shardigii lugawiga ahaa heblay waad furantahay in dakhalti in facalti in sanacti kada iyo hebel booqo in facala kada shardiga aad u taqaana adawaatu shardigu loo isticmaali in iyo wixii la halmaala ayaa loo jeeda wahuwa shardiguna tacliiqu amrin waa in amar lagu xidho biadaatin min adawaati الtacliiq ay biadaatin min adawaati الshardi naxwu waxaa weeye waqaftu haadaa shaygan gurigan waxaan ku waqfay calىa awlaadi caruurtaydii in kaanuu culamaaa tidhi shardi weeye haddi hantidan iyo guryahan aan ka tegay iyo dhulkan waxaan waqaf u siiyey ubadkayga wixii hadday culamo yihin maxaan ka fahnay waqaftu hada calىa awlaadi waa caam calىa awlaadi caam weeye kadib waxaa daba dhigtay shardi khasishaya caamki oo in kaanuu culamaaa yaa wax la siinhayaa oo wax lagu waqfaya intooda culammada caamaduna shuqul hawsha kuma laha lafdiga caamka awlaadi ahaa khusisa bimukhasisin mutasilin wahuwa ashar wa huwa shardiguna kalistinaa'i buu la mid yahay fii wujuubi itisaalihi bilaa khilaaf tan kiyaa khilaaf baaba ku jiray kan khilaaf ma laha shardigu iyo mashruudku inay xidhiidhaan waa shardi waqaftu calaa awlaadi baa tidhi waad iska aamusta berri oo kale waxaa tidhi in kaanuu culama waxba kama jiraan caamaygaa dhashay iyo caalim kulli waan siina waan ka samaynaa lanna warkaan lamaba xidhiidhaba bilaa khilaaf iyo waayri dalika mimaa sabaq wixii soo hormaray een soo maray maxaa ka mid ahaa inuusan hee inuusan mustaqriq ahayn iyo wixii la halmaleed soo marteen ilaa wuxuu idhi ana alwaarida shadiga soo arooray shardiga soo arooray bacda jumalin jumlooyin kadib iyo wa naxwiha jumal wixii lamida ah jumalka haddi wuxuu ujeedaa la garay waa jumlada taqaanina ismiya ficilay waxna waa shibl jumla waxaad dhihi jirteen ajrumiga shibl jumla soo lama garanayo darafki iyo maxaad dhihi jirteen ee jaraa majruurka waaya awlaa huna asagaa kaga haboon bilcawdi inuu u laabto cala alkulli haddaba waxaad soo marteen isna daba dhacay bacda jumalin ma jumlada u dambaysa u laaban mise tahore khilaaf ku jiray shardigu asagu hadduu bacda jumalin dhaco sida raajixa ee waa maxay annahu yacuudu ilaa jamiic اljumali khilaafka ku jira isnaha kuma jiro waa ka xog badan yaha wey hadduu ku jirna waa khilaaf daciifa maala waxaa tidhi laa tasxab walaa tukallim walaa tasur zaydan hee in dalamanii baa tidhi in dalamanii hebel ha saaxiibin oo ha booqanin oo ha la hadlin hadduu idulmo in dalamanii shardiga maxaanu celinaynaa walaa tukallimta u dambayse mise walaa tasurti dhexe mise laa tasxabti hore dhammaan hadduu idulmaha la saaxiibin wey oo hadduu idulmaha booqanni wey oo hadduu idulma bujudhuha u dhihin wey intuba macnuhu waa iska sidaa qur-aankuna way ku timaadaa fii suurati maaida aayadka kaba iso qabta fakafaaratu icaamu casharati masaakiin min awsati maa tucimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxyu raqaba faman lam yajid baa la yidhi waa shardi soomaa faman lam yajid faman lam yajid ninkaan helin taxyu raqaba miyaa mise faman lam ninkan helin weeye kiswadii mise faman lam ninkan helin weeye acaamkii waxaan leenahay wuxuu laabanayaa dhammaan dhammaan qur-aanku ku yimaadaa aan iskaga tagno wakada wuxuu kala mid yahay shardigu isnaha fii jawaazi khuruuji اlakariya aar in meesha laga saari karo wakada musaawi waad soo marteen matr waxaa tir akrim bani camrin in kaanuu culama haddan marayn akrim bani camrin in kaanuu culamaa baan ku idhi reer bani camar karaame hadday culamo yihiin bani camar oo dhan baa la fiiriyey maxay noqdeen hal nin mooyeen kulli jahalay noqdeen kaa caalimkun baan karaame inta kale iska tagaan leedahay mashruudki maxaa ka soo hadhay waaxid idan ashartu wuxuu la mid yahay fii shuruudda aad soo marteen kal istinaa buu la mid yahay والثالث midka saddexaad ee mukhasiska mutasilka ah asifatu wey asifatu huna ama nactiga ha noqoto ama xaala ha noqdo ama cadfu bayaan ha noqdo waa shay walbo wax cadaynaya bimacnaa bayaan litaksiis noqon kara xaalan aw cadfa bayaanin aw nactiga ataqaaniin ee tawaabic afarta ka tirsana kala qaad ma lah sifadii caadiga ahayd ee baabu nacti lagu sheegi jiray besa ma ah xaaladii waxay ka mid tahay sifaadka dallooja wahiya sifaduna kalistinaa'i bay la mid tahay fi lcawdi cala almutacadidi waad soo marteen sawaaun waxaa siman taqadamat sifada cala اlkuli ka hor martaya kala qaad ma laha aw taأhara dib martaya labadaasba waa isku mid buu sheekhu ku leeyahy sifadu meeshay dhacdaba waxay khasisaysaa mawsuufkii ka horeeyey hadduu tacaduday iyo hadduu tacadudinba miaalka ay fiqiyaadku keenaan waxaa ka mid a waxaa tihi waqaftu haada calaa muxtaaji wlaadi wa awlaadihim waxaa tihi sheeg waxaan ku waqfay caruurtayda kooda baahan muxtaaji sifada baa hormartay taqadamad waqaftu haada calىa muxtaaji wlaadii wa wlaadihim wlaadii wa wlaadihim baan haynaa sifadan ay ka hormartay waxaan leenahay waxaad u jeedaa caruurta adug aad dhashay ee baahan iyo kuway sii dhaleene baahan sifadu tacuudu calayhim jamiica taqadamad aw taakharad gadaal hadadkiisna waa la mid marka alxaajatu oo sifada waa muctabara fi lmawsuufaat oo dhan waad ictibaarinaysa waad ku qaydaysa ama idaa tawasata dadday dhexdhexaysato oo mawsuufna xagga uu ka maro midna uu ka horay dhexda ay sifadu gasho fatacuudu limaa qablaha waxa ka horeeyan bay u laaban laa limaa bacdaha de maxaa ka khuseeya miaal waqaftu calى awlaadi اlmuxtaajiina waawlaadihim baa tidhi waqaftu hada calى awlaadi almuxtaajiin waawlaadihim muxtaajiin maxay noqotay waa sifa udhexaysa bayna waawlaadihim iyo awlaadii maxaan len waxay noqonaysaa keliya kuwa hore caruurtaada aad dashay biyahaada markay baahan yihin ba waqafka wax laga siin ama kuwaad awogu u tahay faqiirkood iyo qanigood waa la siinaya leanna maadan qaydin qaydka wuxuu u laabtay wixii ka horeeyey ayb araabic mukhasiska afraad ee mutasilkaa ah, alghaayatu weeye xataa iyo ilaha de waad garanaysa wahiya haayaduna maa kaana bixarfin min xuruufi xuruuf اlghaaya wix uu galo weeye ka xataa wa ila ayb iyo waa naxw wixii lamida naxw wuxuu ujeedaa aad kusoo marteen curufu lmacaani xaraf walba oo bimacnaa ilaa noqon jiray waa xarfu haayatan huna xaraf walba oo bimacnaa ilaa qaadan jiray huna waxaad ka dhigaysaan min alghaaya ka ow baan soo maro oo bimacnaa ilaa ah la astaslanna sacba maxaad dii jirteen aw udrika almuna waa maxay ilaa an udrika ayib bimacnaa ilaa wixii ku yimaado laantaa ka mid a fasuqnaahu libaladin mayitin laamta maxaad dhahdeen waa bimacnaa ilaa wanax wuxuu oga jeedaa xaraf walba oo la jiray macnaa ilaa aw xataa wuxuu la mid yahay hunaa waa haaya waa xaraf waa haaya mutasila mukhasisa famaa bacda dalika alxarfi xarafka haayada wixii ka dambeeya mukhaalifun wuu ka duwaya xagga xugumka limaa qabla wixii ka horeeya naxw waqaftu calaa banaati shaygan waxaan ku waqfay caruurtayda gabdhahayga cafan xataa yatasawajnaat ilaa guursadaan gabdhuhu intaysan guursanin iyo markay guursadaan waa kala duwan yihin xataa baana kala qaybisa xataa wixii ka horreeyey oo gabdhahaadi ah waqafka waa leeyihiin wixii ka dambeeye markay guursadaana waqafka may laha wey lianna alghaaya waxay faa'iidaysaa an yakuuna maa bacda mukhaalif lima qablaha fi اlxukmi wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula maxaad leedihiin nabi maxamed diridiisa wixii ku horreeyey dadkii ahaa hee la cadaabi maayo kor haddaan aan korka qabanno wey maslada khilaafka ku jira waxaan raba hadan un wاlmihaalu laa yuctarad ayib laakiin inta nabiga la soo diray waxaa weeye nin loo cudurdaarayo ma jiraa ka muuqata fain طalaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu yani inay kala duunaadaan waxa haayada ka dambeeya iyo waxa ka horeeya fi اlxukm haddii kale may haayada faaidaysa uma atimu siyaama ila اleyl baa lagu yidhi macnuu waa maxay intaan habeen la gaadho waad soomanta haddii laakiin habeen la gaadho ma soomanid waa kala baxeen wاlkhaamis midka shanaad waa badl اbacضi min اlkuli sida raajixana sheekha shawdi mukhas isagu ma aha ayib walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiilin baa lagu amtilo la mid ah yaa ayuha اlmuzamil qum illeyla ilaa qaliila nisfahu habeenkao dhan istaag wax yarba nisfahu baa haddana la yidhi marka soo ma aha maxay noqotay waa badl اbacضi min اlkul walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila walilaahi cala naasi baa la camimay oo kulli ah markaas waxaa la yidhi man istaaaca ilayhi sabiil waxay ka dhiganta marka walilaahi alxaju cala almustaiic naas meeshu way ka baxaysa marka kan bedelka asagu ma aha mukhasis lanna bedelku waxaa ka dhigan yahay waa طarxun lilmubdli minhu mubdelkii waa la tuurayba waxa hadda loo jeedana waa un bedelka laakiin mukhasika waxaa laga rabay in caamkii wax ka soo hara asaguna uu maqsuud yahay kana wax laga soo reebo bedelbacdigu wuxuu keenayaa in kulligii laga guuro cardaduha laga dhigo bedelkana lagu soo haro saa darteed baa ala yidhi ma aha walam yacudahu alأkaru min alculamaa ma ku tirin bedelbacdi min kuliga min almukhasisaati اlmutasila liannahu wuxuu ka tirsan yahay kan bedelbacdigu min alcaami almuraadi bihi khaas haddaad soo marayseen waa lafdi caam oo la ilaaqay loogana jeedo dad gooni ah ayib النوع الثاني من المخصص المنفصل أن كجونا والله أعلم